بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب الربع الربع فرد الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدرا وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولن وثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي bismi illaahi araxmaan araxiim baaburubuci baabkan rubuca ayaynu kaga warbixinaynaa rubuca nus baynu ka soo hadalnay shan qoloo wax ku dhexli jiray rubuc ayaa wax ku dhexli jiray culima rubuc markaynu ka hadlayno arubuc yaa wax ku dhexli jiray laba waa dabdu dawi lfuruudi min hada rajaz khudhu murataban faqul habaa dabaz habaa dabaz haba waa bada badu waa laba laba qoloo qura rubuc wax ku dhexla haddaba rubuca laba qolaa ku dhaxlo waa reerka isqaba marna ninkaa ku dhaxla marna gabadhaa ku dhaxasha soaynkaa maaha rubuc markaynu nidhaaha lagu dhaxlo mar ninkaa rubuc ku dhaxlaya marna gabadhaa ku dhaxlaysa rubuc kolkaa rubucii labadaa qolo oo qura ayaa wax ku dhaxasha oo dhaxalka ninka iyo iyo gabadha labadaa unbaa rubuc wax ku dhaxlaya baynu nidhi nusku miyuu adkaa shantii qayboodn shalay soo marnay zawjka maxaa shardigiisu ah markuu nis ma waaxid baa loo shardiyayey mise laba imise jeer buuna ayuu nusku mamnuuc ka ahaa inuu nus qaato tira ahaan maxaynu gaadhsiinay ya sideed iyo afartan suuraynu gaadhsiinay oo mamnuucay ahayd inuu ninku ku dhaxlo nus oo sideed iyo afartankii halkan u imanaya haddaba sideed iyo afartankaa aynu sheegnay ninku eelhayn shalay nus ma dhaxlo rubuc buu ku dhaxlayaa oo halkan u imanaya gabadha bintada maxaa maxay iyadu lahayd imise shardi bintulibnidu imise shardi bay lahayd ukhtada shaqiiqadii imisey lahayd ukhtada liabkii imisey lahayd shan de shuruudun baan ilaalinaynaa si kale haddaanu dhigno eeg bin zawjku dhaxal laba dariiqoo quru ku yeeshaa baynu nidhi laba si zawj markaad xifdiyayso dee laba siyoodunbuu dhaxalka ku yeeshay labada meeloodun xifdi rubuc iyo nus bis shuruudooda isna kale ogow bintadu dhaxalka imise dariiq bay ku dhexlaysay inu nidhi saddex dariiq baynu sheegnay oo bintadu ay ku dhexli mar nus bay ku dhexlaysay marna ulusaan bay ku dhexlaysay marna lidakari milu xadilunhayeyn bay ku dhexlaysay dee shuruudun bay ka baxbaxaysay bintulibnidu imise siyood bay udhexlaysay afar bay ku dhexlaysay afar dariiq mar nus bay ku dhexlaysay marna maxay ku dhexlaysay ulusaan bay ku dhexlaysay marna sudus bay ku dhexlaysay marna liakari milu xadilunhayeyn bay ku dhexlaysay wahaakada saasaynu usoo usoo wadnay rubuca haddaba cidda dhaxalka ku lihi waa laba qof oo qura warubcu rubuci fardu zawji zawjka faralkiisii weeye in kaana hadu yahay macahu in kaana hadduu ahaaday macahu isaga miciisa min waladi zawjati gabadha ilmaheegu hadu miciisa yahay man kaasoo qad manacahu u diiday welibana ama in kaana hadduu yahay macahu miciisa min waladi zawjati gabadha ilmeheega xaggeega hadduu ka ahaaday man qof qad manacahu wax u diiday wa huwa rubucii likulli zawjatin gabadh kaste ayuu u sugnaaday o amase agaro gabadha waxa ka badan buu usugnaaday sugnaaday maca cadamil owlaadi caruurta la'aantood macooguu usugnaaday sugnaaday fii maa qudira bisababi maa qudira waa sababta la cadeeyey ee laynoo bayaamiyey wadikru awlaadilbaniina inamada awlaadooda xusida la xusayo yuctamadu waa la ictimaadi xayu ictamadnaa meel kastoon ictimaadnay alqowla inaan ku qowlno fii dikri lweladi ilmaha weladka sheegidiisa meel kastoon ictimaadnoon ku qowlay bal haddaba waumunu umunkuna lizawjati gabadhiibuu usugnaaday xaaskii wazawjaati xaasaskii badnaa ayuu usugnaaday oo maca albaniina wiilalma cood ah ow macaalbanaati ama hablama macood ah ow maca awlaadilbaniina ama inamada awlaadooda macooga ah ee faclam sidaa ogow walaa tadunna hana malayn aljamca jamaca shardan shardi ha u malayn ee fafhamnihu wax fahan culima waxaa jiro oo halkan aynu qaadanaynaa haddaba dhaxalkii rubuca ayaynu arkaynaa rubuca rubuc yaa wax ku dhaxla rubucidda wax ku dhaxashaa waa laba qof zawjku wuu dhaxlaa oo rubuc buu qaataa laakiin waxaa shardiya zawjku markuu rubuc qaadanayo cid xijaabta oo nuska xijaabtaa ah inay meesha joogto cid zawjka xijaabta oo maxay ka xijaabta nus ka xijaabta ila nus buu qaadanaya cid nuskii ka xijaabtaa waa inuu meesha joogto xijaabkan waxaa loo yaqaanaa xujbunaqsi baa la yidhaahdaye xujbulxirmaan ma aha cid halkii faraha badnayd ka qaadoo meel yar geysa waa in la helo gabadhu waa inay ilma ka dhimatay ama ilme ilmiheeda ay ka tagtay oo ilmaha ilmihiisu dee raggii dhaxalka lahaaa ama ijmaacan ku kulahaaa ama maxaa sidaynu lahayn ah, waa inuu noqdo haddaba gabadhu hadday ilma dhasho sideed eh, lix iyo afartan suuraan shalay ka dhignay eh, sideed iyo afartan suuraynu shalay ka dhignay sideed iyo afartan suuro oo ninku uu rubuc qaadanayo gabadhu ilmay kaayay dhashay ayay ka tagtay ilma ay dhashay ilmahaasi waa lab ama waa dhadig ama waa labeeb saddex saw ma aha saddexduba waa mufrad ama saddexduba waa musane ama saddexduba waa jamac saddex saddex ku dhufo sagaal saw ma aha sagaalkaa suuro waad inoo haysaa waxaad u geynaysaa xilliga jamaca xilliga jamaca sawma arkaysa ama xilliga musanahaba waxaad u geynaysaa xilliga musanaha labadu inay kala duwan yihiin oo wiil iyo gabadh ay ka tagto ilan markii hore laba wiil iyo laba gabdhood iyo laba khunta bay ahaayen laba wiil inay ka tagto eh, wiil iyo gabadh inay ka tagto iyo wiil iyo labeeb inay ka tagto iyo gabadh iyo labeeb inay ka tagto saddexdaa ugee sagaalkii hore labiyo toban marka jamaca la joogo jamacii waxaad ugeynaysaa jamacani laba wiil iyo gabadh inuu yahay iyo laba wiil iyo khunse inuu yahay iyo laba hablood iyo gabadh in eh, laba hablood iyo khunse inuu yahay iyo laba khunse iyo gabadh inuu yahay afartaasuuna usiige lix iyo toban baynu haynaa lix iyo tobankaa waxaad ku dhufataa lix iyo tobankaba ninka nool ee hadda dhaxlaya inay u dhashay iyo lix iyo tobankaba nin kale inay u dhashay iyo lix iyo tobankuba awlaadu zine inay yihiin saddex ku dhufo sideed iyo afartan saw maaha sideed iyo afartankaa suuro iyo iyagoo kala baydhbaydhade hadday kala baydhbaydhaanna waa sidoo kale u moog ninku halkuu tegayaa rubucunbuu tegayaa gabadhu hadday dhimatay ubadba ka dhimato ubadba hadday ka dhimato waa rubuc ha sideed iyo afartanka waxaa lagu dhufan karaa sideed iyo afartankaa suuro oo sideed iyo afartankuba gabadhu ay weladu sulbi ka tagtay iyo sideed iyo afartankaba ibnu ay ka tagtay gabadhu owlaadulibni laba ku dhufo sideed iyo afartankii laba ku dhufo lix iyo sagaashan suuro lix iyo sagaashankaa suuro waay zawjku halkeebuu ku dhaxlayaa ayuu tegayaaba inu odhanaynaa halkeebuu tegayaa wax ku dhaxlayaa rubuc buu ku tegayaa oo rubuc ha ku dhaxla ayaynu odhan rubuc meel ka sokaysa lama ogolo inuu ninkaasi tago waa reer rubuc markaan qaacidada soo ururinayno een soo koobayno waxaynu odhanaynaa waxa weeye gabadha dhimatay markay caruur ka tagtay ama caruur caruurteed hadalku saasoo kusoo ururaya waxaba waxaa laga qaadanaya lix iyo sagaashanka suuraba fain kaana lahuna waladun bay ahayd fain kaana lahuna waladun falakum rubucu mima tarakna falakum rubucu mima taraknada shardigaa la horreysiiyey welad hadday ka tegeen haddaba welad buu ilaahay aayadda ku sheegaye sideed iyo afartankii weladka ahaa weladu sulbiga ahaa markay ka tagtay buu ilaahay sheegay weladkan ay ka tagtay fain kaana lahuna eg iyagaa loo idaafeeyey fain kaana lahuna zawjka dhaxlaya looma idaafayn hada hadday caruur kaaga tagtay lama odhan hadday caruur iyadu ka tagtay kolkaa cumuumka halkaa waxa soo gelaya caruurta inuu ninkan dhexlayaale yahay iyo caruurta nin horoo kala tegeen ama ka dhintay oo horay inuu lahaa iyo caruurta inuuna nimba lahaynoo iyada uun loo idaafaynayo oo caruurta meel laga keenayba aan la garanaynin saddexda suuraba idaafada zawjada loo idaafeeyey ubudka ayaa laga garanaya fain kaana lahuna baa layidhi hooyadaa loo idaafeeyey laakiin aabbaha looma idaafaynin fain kaana lahuna waladun haddii uu u ahaado walad falakum rubucu mima tarakna ereygan waladihi wuxuu isla keenayaa welad lab-a ah iyo welad dhadiga labadaba welad waa la yidhaahdaa gabadhu hadday wiil ka tagtay iyo gabadhu haday khunse ka tagtay iyo gabadhu haday labeeb ka tagtay intaba waa fain kaana fain kaana lahuna waladun ayay isla noqonaysaa oo welad un baa laysla odhanaya saddexda suuraba waa welad un wax kaleo halkaasi u gelaya ma jiro haddaba weladulweladkii maxaa laga yeelaya weladulweladka maxaa laga yeelaya ilmaha ilmihiisa maxaa laga yeelaya ilmaha ilmihiisa markaynu soo qaadano hadday gabadhu weladulwelad ka tagto ama owlaadulibni bay ka tagtay gabadhii culimada qaarkood waxay yidhaahdeen isla aayaddan unbaa loo daliishanayaa oo waxay yidhahdeen horta welad weladulweladka welad ma la yidhaah xaqiiqa ahaan ma loo yidhaha luqadda marka la joogo mise majaaz ahaan baa loo yidhahdaa qole waxay yidhahdeen weladulweladka welad waa la yidhaha xaqiiqa ahaan baa loo yidhaha aayaddan unbaa daliil u wadaa markaa fain kaana lahuna waladun markaynu nidhaa haddii weladusulbiga iyo weladulweladka welad loo wada yaqaano af carabiga oo xaqiiqo uu yahay aayaddanunbaa labadaba daliil u wadaca ah. fain kaana lahuna waladun welad hadday ka tagtay oo weladkaasi kii iyadu ay dhashay ah ama kay dhashay kuu sii dhalay ah fain kaana lahuna waladun waa welad marka aayaddan baa loo daliishanaya haddii weladka iyo weladulweladkaba xaqiiq ahaan welad loo yaqaano culimada qaar baa yihi meye weladku weladu sulbiga unbaa xaqiiqa loo yaqaanaa luqadda marka la joogo weladulweladkana majaaz baa loo yaqaanaa qolada sidaa tidhi waxay leeyihiin aayadani waxay daliil u tahay weladu sulbiga oo qura fain kaana lahuna waladun falakum rubucu mima tarakna waa weladu sulbigii weladulweladkana waa looga qiyaastay qiyaas baa la eegay oo waa looga qiyaastay weladulweladka oo banaad waxaynu ognahay bintadu markay uluka nuska qaadanaysay ama ay qaadanaysay ulutaanka banaadku ay qaadanayeen banaatul ibnigana waa la ogyahay oo ay qaataan haddaba banaatulibnigii iyo weladulweladkan waa layskaga qiyaasanaya oo qiyaas halkaa maraysa ayay culimada qaarkood yidhahdeen aan uga qiyaasano laakiin waxaaba jira usuulka waynagii dee berigii dhaweyd kelmadu haddii xaqiiqe iyo majaaz ay wada leedahay xaqiiqe iyo majaaz hadday wada leedahay ma lagu ilaaqi karaa mar qura ma loo isticmaali karaa xaqiiqadeedii iyo majaazkeegii imaamu shaafici haa buu yidhi haddii kelmadu xaqiiqe iyo majaaz ay leedahay mar qura labadaba ma lagu wada ilaaqi karaa oo ma loo wada deliishan karaa haabuu imaam shaafici qaatay haddaba weladka haddii weladu sulbigu uu xaqiiqo yahay ka magaca iskaleh weladulweladkuna uu majaaz yahay aayaddan uunbaa loo wada deliishani sida imaamu shaafici uu qabo oo fa in kaana lahunna hadduu u ahaaday weladun oo kii xaqiiqada ah iyo kii majaaska aba ah falakum rubucu mima tarakna dumarku waxa ay ka tegeen meel afraad ayaad rogow ku leedihiin baa la yidhi aayaddan unbaa loo deliishanaya oo imaamu shaafici waa kii lahaa ow laamastum nisaa markii laga hadlayey lamsi ilan qiraa jirta lamastum tidhaahdo taabasho ahayd e qirada lamsiga amarkaynu ah qaadano qaadanno ee mufaacalada aan la qaadanin oo taabashada ahayd ila waanaa lamasna samaa waa kii ka hadli lahaa cirkaanu jimacnay la odhan maaye waa cirkaanu taabanaye oo lamsigu waa taabasho markuu ka hadlayey waa kii imaamku lahaa lamsigani kol hadduu xaqiiqa uu taabashada ku yahay jimaacana uu majaas ku yahay labadaba aynu wada qaadano oo aayaddan ilan mid wax reeba mid lama garanaye ow laamastum nisaa waxaa laga weysaysanayaa ha la yidhaahdaa markaa labadiiba waa loo wada deliishanaya ama laga waa laga maydhanaya midna waa laga maydhan midna waa laga weysaysan aayaddanuba xaqiiqadiiyo majaaskiiba loo wada deliishanaya ha la yidhaah kaa haddaba waxaynu qaadanay inuu zawjku rubuc qaadanayo rubuc sheekhu bal hadda intaa zawjka siduu u hadlay aan eegno zawjka markuu ka hadlayey bal hadda siduu u hadlay aynu eegno wuxuu yihi warubcu rubcu ba'da waa la reebay oo gabayga dartii baa warubcu loo leeyahay warubcu rubcu fardu zawji zawjka kii loo qadaray weeyi ereyga arubcu waa mubtade fardu zawjina waa khabarkii laakiin fardigu waa masder e waa min tacbiiri lmasder wa iraadat ismi lmafcuul fardiga maxaa looga jeedaa mafruud baa looga jeedaa warubcu rubucu fardu zawji ay mafruudu zawji zawjka mid loo qadaray weeye oo zawjka ayaa rubucu qaadanaya waa goorma in kaana haddii uu ahaaday macahu zawjka miciisa min waladi zawjati zawjada ilmaheegii isagoo ka ahaaday man hadduu midi ahaaday min manka oo qad manacahu zawjkii manciyey oo u diiday ereygaa kaaniihi waa taamo kaanadaa in kaanihi waa taamo naaqisa ma ismigeegana laba qowl baa layskugu qabtay qole waxay yidhahdeen ismigeegu waa min weladi zawjati weladkana ismi kaana ah oo mintani waa zaaido shuruudii ma wadato dee nafyi meeshu maahe culimada qaarkood akfashiyaa la raacay raggii iska lahaa ibaatka wax lagu daraa ayaa la raacay kolkaa mintani waa zaaidoo inkaana kaana haddii uu ahaaday macahu zawjka miciisa weladu zawjati zawjada ilmaheegii hadduu zawjka miciisa ahaaday weladka oo mankii aqad manacahu u diiday isaga dhaxalka nus inuu ku dhaxlo u diiday halkaas haddaba min weladi waa ismigii kaana bay yidhaahdeen oo saasaa loo macnaynaya in kaana haduu yahay macahu zawjka maciisa haduu yahay min waladi zawjati zawjada ilmaheegii haduu yahay oo ismigii baad ka dhigaysaa min waladi zawja hadduu yahay baad odhan haddii aan doonnana kaana faacilkeega waxaynu ka dhigaynaa man manta damba faacilkii laga dhigaa oo min waladi zawjati mintaasi waa tii bayaaniyada ahayd oo manka ayaa la bayaaninayaa qaacida odhan jirta idaa taqadama albayaanu min almubayan ucriba bilxaal haddaba minta min waladi zawja waa bayaan man baana la bayaaminaya hadii bayaanku mubayanka ka soo hormaro xaala la icraaba min waladi zawja waa inaynu xaalayno markaa mantana waa inaan ka dhigna maxay faacilkii kaana ayaynu ka dhigaynaa qad manacahuna ama silaynu uga dhigi ama sifaynu uga dhigi labada kii la doono haddaba manacahu baa la yidhi fa fiihi xadfun uma tisaal muxuu ka manciyey qad manacahu zawjkii wuu ka manciyey ma min alirhi buu ka manciyey baynu nidhaahnaa oo mancigan xirmaan baynu ku qeydnaa mise waxaynu nidhaahnaa min alirhi kama manciyine wuxuu ka manciyey maxay min annus buu ka manciyey min annus buu ka manciyey baynu odhanaynaa oo mancigu dhaxalkoo laga manciyana wuu noqon karaaye sheekhu muxuu u caddayn waayey markuu halkan qoraya ilan cilmi buu sheegayaye muxuu u odhan waayey qad manacahu min anis nis buu ka manciyey si aan loo moodin qad manacahu min alirhi dhaxal buu ka manciyey si aan loo odhanin waxaa jira sidaba zawjka xujbulxirmaan kuma dhaco xujbu sifa hadduuna ku dhicin sifa haddaan lagu hadduuna zawjku xaaskiisa dilin ama una addoon ahayn ama una diinta diintii islaamka ka bixin dee mawaanicdii haddii aan zawjka lagu arag zawjka cid xijaabi kartaa ma jirto oo xaaskiisa cid uga dhow uu u oo ka xigtaa ma jirto kolkaa waxa weeyaan zawjkii ilaa wa ilaa wuu dhaxlayaa xaaskiisa iyo cidi kama xijaabayso xujbulxirmaan kuma dhacayo xujbunaqsi baa ku dhacayo oo weladkani xujbunaqsi un weeyaan wuxuu samaynayo haddaba halkan weladkii wuu tilmaamay min weladi zawja haddaynu faacil ka dhigno faacilka waxaan ku tilmaanay man qad manacahu baynu ku tilmaanay man qad manacahu waa tilmaan man qad manacahu weladka oo man weladkii ah qad manacahu u diiday baynu nihi waynu tilmaano tilmaam baynu ka dhignay man qof ah qofka oo qad manacahu u diiday welibana haddaba waxaa halkan laga fahmay saddex jeer ama haddaynu doono saddex jeer maahe in saddex jeer ka mador sideed iyo afartankii suuro ama lix iyo sagaahankii suuro en marka dhaweyd sheegeynay lix iyo sagaashankaa suuro oo saddex lagu dhuftay maxay noqonaysaa lix iyo sagaashankii u saddex kusii dhufo sow lix iyo sagaashan suuro hadda maynaan hayn markii markii dhaweyd lix iyo sagaashankii uun saddex ku dhufo maxay noqonaysaa lix iyo sagaashan haddaan saddex ku dhufano laba boqol iyo sideed iyo siddeetankaa jeer nuskiibuu unoqonaya nus ha iska dhaxlo oo waa sidee sow lix iyo sagaashan suuro oo nuska rubcu qaadanaya maynaan soo marin lix iyo sagaashanka suuraba ilmahan uu haystay hadduu hooyadii dilay ka warran ilmuhu hadduu qaatil yahay uuna dhaxalka lahayn miyuu xijaabaya ma xijaabaya nuskiibu iska qaadanaya lix iyo sagaashankaba hadduu ilmuhu addoon yahay ka waran lix iyo sagaashankaba ilmuhu hadduu addoon noqdo zawjka ma rubuc qaadaa la odhan mise waxaa la odhanayaa nuskii iskaga noqo nuskii iskaga noqo lix iyo sagaashanka suuro hadduu ilmahani u gaal yahay ka waran lix iyo kaba muxuu noqonaya halkuu tegaya haddana nuski laba boqol iyo siddeed iyo siddeetan siddeetankaa suuro iyo markuuna ilmaba jirin ama ilmo uu jiree uuna dhaxalka lahayn ijmaacan ama ilmo uu jiraayo dhaxalna male waana mukhtalaf saddexdaa suurun suurunbaad usii geynaysaa laba boqol siddeed iyo siddeetankii laba boqol koob iyo sagaashan kaa suuro ayuu zawjku nus ku dhaxli karaa baad odhan kartaa markaa oo nuskii uu dib ugu noqonaya laba boqol iyo koob iyo sagaashan suuro ayuu nuskii dib u tegayaa baynu nidhi haddaba man qad manacahudan quyuud buu meesha keenayaa oo wuxuu ku doonayaa ilmuhu inuuna raqiiqna ahayn ilmuhu inuuna qaatilna ahayn ilmuhu inuuna eeg ilmuhu inuu maanic yahay mid wax manciyi karaya oo awooddii iskale inuu yahay ayuu inagu baraarujinayaa man qad manacahu markaanuu leeyahay warubcu rubuci fardu zawji zawjka mid loo fardiyey ama loo faral yeelay weeye in kaana hadduu yahay macahu zawjka miciisa min waladi zawja xaaska ninka uu qabo ama zawjada dhimatay ilmaheegu hadduu yahay kaasoo man qofkii qad manacahu u diidayey nuska inuu ku dhaxlo hadduuna udiidaynin waxba mushkilad maleh zawjkii nus buu qaadan markuuna shardigu jirin markan kalena rubuuc buu iman waa bes afar igu qaybiyo qayban qaata unba odhan masalan haddii masaladan aan fardinno hadday gabadhi dhimato oo ninkeyga iyo wiilk iyo inan ay dhashay ay ka tagto maxay ka tagtay gabadhii ninkeegii iyo wiil iyo gabadh wiilka iyo gabadhuba waa casabe ahlu farad ma noqonayaan laakiin ninka ahlu farala maalka maxaa laga dhigaya haddaba zawjka maxaa la odhanaya maxayha laga dhigo afar baa loo qaybinaya maalka marka afar loo qaybiyo zawjka rubuc baad siin ibnigana cayn baad ku horqori bintadana cayn baad ku horqori rubuc ma la siiyey rubuc marka la siiyo ayaa zawjkii xabad buu qaadani meel afraad buu qaadani maalkii afar isleeg baa laga dhigi macnaa afar guri bay ka dhimatay ba ka soo qaad afartaa guri ninku hal guri buu qaadan maxaa soo hadhay saddexdaa gurina liakari milu xadilunhayeyn inankuna laba guri ha qaato inantuna hal guri ha qaadato inantu maxay qaadanaysaa markaa hal guri inankuna muxuu qaadanayaa markaa laba guri zawjkiina muxuu qaatay markaa hal guri saas basiid wey haddii maalan ay ka tagto bal waran laba wiil iyo waxay ka tagtay laba wiil iyo inan iyo ninkeegii maxay ka tagtay laba wiil iyo inan iyo ninkeygii maalkii maxaa loo qaybinay sidii oo kalun yaa ahlu farala zawjka afar unbaa maalka loo qaybin maalka afar ma loo qaybiyey oo ma nidhi maalkii afar isla laga dhigo zawjku muxuu qaadanaya ayuu la boodaya hal buu la boodaya maxaa soo hadhay saddex saddexda ayaa loo qaybinaya shan labada wiil mid kastaba waa laba madax laba gacmood buu wax ku qaadanaya afar bay isla noqonayaan inantii ugee shan saddex haddaba uqaybi shan tabayun baaba ka dhexeeya saw ma aha ismaba laga iskuma qaybsamayaan saddexda waxaad ku dhufataa saddexda maxaynu ku dhufanaynaa afartii baynu ku dhufani saddex afar ku dhufo labiyo tobankaa maxaa rubuca saddex baa rubucahe saddex odayga saddexa la siiyo maxaa soo hadhay sagaalka soo hadhay shan ha loo qaybiyo oo in eh, waa inamadii laga soo qaadaya maxaa inamadii laga dhigaya de may saddex de saddex kama jabin saddex laguma dhufanayo shan buu ka jabay sheekh haynawaalina marka saddex loo qaybiyo eh, shan madax shan buu ka jabay maslada haynaga khaldina shan baa lagu dhufanayaa labiyo ayaa lagu dhufanayaa afartii shan afar ku dhufaa lagu odhanay shan afar ku dhufo labaatankaasay masladu ku ansaxaysaa zawjku sow hal ma halkii shan baa loogu dhufani imisuu zawjku la cararay shan eeg labadii wiil iyo inantiina waxay isku lahaayeen imisa ah? saddex bay lahaayeen shan ugu dhufo shan iyo toban shan iyo toban baa la odhanayaa laba wiil iyo inan ha loo qaybiyo oo inantuna shan bay qaadan labada wiil mid kastiba muxuu qaadanayaa baan doonaya shan iyo toban un shan uqaybi shan iyo toban shan uqaybi min saddex inantu saddex bay qaadan labada wiil mid kastiba min lix buu qaadan saasay inoogu dhammaatay labadii wiil mid kastiba lix buu qaadanaya inantiina saddex bay qaadanaysaa saasay inagaga dhamaatay markaa wa rubcu rubuci fardu zawji zawjka mid loo fardiyey weeyi oo loo qadaray oo ilaahay baa u qadaray oo qur'aankaa loogu sheegay in kaana hadduu yahay macahu zawjka maciisa min waladi zawjati zawjada caruurteeda xaggeega mankii hadduu yahay qad manacahu zawjka u diiday nuska wa hadaba buu ku yihi rubucii damiirkani waa rubucu u noqonaya likulli zawjatin gabadh kaste oo xaasa ayuu u sugnaaday ow aara ama wax ka badan ayuu u sugnaaday maca cadamil owlaadi caruurta la'aantood macooguu u sugnaaday fiimaa qudira sida la caddeeyey ama la qadaray een ognahay intaa ha iska qaataan halkan bal hadda aan eegno rubucanna aan eegna hadda waa rubucii ay qaadanayeen dumarku dumarkii ayaa rubucan qaadanaya waxay culimmadu yidhaahdeen hadduu nin dhinto nin baa dhintay wax ubada kama tegin waa maca cadamilowlaad ninkaasi wax ubada kama tegin xaaskiisii unbuu ka tegey gabadhu maxay odhanaysaa maalka ha laygu qaybiyo afar isla eg ha laga dhiga bay odhan afartaa isla eg meel bay qaadanaysaa ayay la boodaysaa saddexda kalena waay way iskaga tegeysaa waxay odhanaysaa dadkii dhexlaya ha qaataan dadkii dhexlaya dhaxalkan kale lahaa ha qaataan anigu rubucaasaan la booday bay tihi gabadhaasi way qaadatay ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay oo rabbi wuxuu yidhi walahuna rubucu mima taraktum in lam yakun lakum waladun walahuna dumarka waxaa u sugnaaday arubucu meelafraad baa maalkiina uga sugnaaday oo mimaa kii taraktum aad ka tagteen ah in lam yakun lakum hadduuna idiin ahaan waladun ilmo ninow haddaadan ilmo dhalin ninow haddaadan ilmo dhalin ood dhimato gabadhaadu maalkaaga meelafraad bay ku leedahay ilmahaasi ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado ama gabadhaadani ha kuu dhasho ama gabadh kaleba ha kuu dhasho ama labeeb ha ahaado laakiin weladu haddii uu ninku dhalo ilmo ilmu ah hadduu dhalo oo kadib uu guursado uu dhinto ninkii oo xaaskiisii iyo weladu uu ka dhinto weladu lama tirinayo oo ninka looma nisbeeyo dee lakum baa la yidhi ninka hadda ilmu gabadha waa loo nisbaynayey laakiin ninka looma nisbeeyo waayo gabadhu markay umulaysa waa la arki karaayo gabadha ka umulanaysa waa arkaysaa laakiin ninku markuu dhalayey dee cid arkaysaa ma jirto odhanaysa anaa arkay markiu kasoo baxayey ma jirto kolka way adag tahay weladuzina xagga gabadha waa loo tiiriya waa loo nisbeeyaa laakiin xagga ninka looma tiiriyo ayaa la yidhahdaa ilmuzinaha masaladan waxaa lagu suurayn karaa dee dadkeenna waa laga heli karaayo waa la odhan karaaba wayba buuxdaa baa la odhan karaaye dad badan baa jira intay gabadhu xumaato ayaa la odhanayaa ninkii sheeg nin bay sheeganaysaa iyadoo uurle bay nin sheeganaysaa ama markay umusho ayaa la isku guurin ama iyadoo uurkiile baa la isku guurin walow aimadu ay isku khilaafeen masalada guurku inuu ansaxayo iyo inuuna ansaxaynin iyadoo uurle haddii la guuriyo in kale ay isku khilaafeen imaamu shaafici kolle inuu ansaxayuu qaatay isagu hadday uur leedahay haddayna uur lahaynba wuxuu leeyahay uurkani muxtaramba ma aha wax laga ciddo tirsadaba ma aha buu leeyahay ka laga ciddo tirsadaa waa uurka xalaasha ah ee gabadha ciddo iyo ixtiraam iyo makaanka hala eega inuu inuu madhan yahay iyo inuuna madhnayn iyo nasabka hala kala ilaaliyo kala odhanayo halkaasuu imaamu shaafici isagu la maray kolkaa waxaan uga jeednaa haddaba gabadhaas iyadoo uurle markay nin sheegatee ninkii loo meheriyo ee ilmo uu u dhasho wiil iyo gabadh kuu dooni ha noqde eh hadduu ninkeegii dhinto gabadhaasi rubac wey wax ku dhaxle ilmahan yarina adee ma dhaxlaya ninka ilin aabihii maahae ma aabihii ba mise waa miskiinuu korinayo waa miskiin uu korinayo weeyaane aabbihi weeyaan lama odhan karo wax kasta hadday dhacaan waa nasab male oo aabbihi looma nisbayn karo masaail runtii iska ad adag baa jiro oo runtii aad ka naxaysid oo qaar dumarka qaar dee su-aalaha lagu weydiinayo aad ka naxaysaa gabadh baa beri dhaweyd waxay tihi ubad badan baan dhalay bay tihi gabadh muslimadana waan ahay caruurtayada waxaa ku jira bay tihi ilmo una ninkaygu dhalin anuun baa og bay tihi ninkaygu laakiin ma oga aabboon buu yidhaahdaa bay tihi ilaahay baan u tawbo keenayaayo taa'ibad baan ahaye inaan ninka u sheego saw maaha wixii dhacaaba ha dhacaana bay tihi dee u sheeg baanu nidhi ha usheeg ninka u sheeg <laughs> wixii dhacaaba ha dhacaane saw taa'ibad ma tihid oo ilaahay uma tawbo keenay sidoo taa'ibad ma tihid ilan wax axkaam baa sii lumaysa oo ilmahan yari carruur ay isguursan karaan buu la seexanayaa ma og tahay oo walaalla uu moodayaa oo walaala la moodayaa oo waxyaabo badan baa iman karaya oo dad ay ajnabi kale yihiin oo dad buu dhaxal la yeelanaya oo berri baa haddii ilmahaasi uu qado wax kale ka imanayaan ilaahay baad u tawbo keentaye dee si cad baad u dambaabtaye si cad u tawbo keen kolka waa war runtii waxyaabo badan oo naxdin leh oo dhib a weeyi waxaynu eegaynaa haddaba wahuwa rubucii likulli zawjatin gabadh kaste ayuu usugnaaday ow amase aghara gabadh wax ka badan buu usugnaaday haddaba ninku hadduu laba dumara qaba ka warrama mid kastiba ma rubuc bay qaadan ilan ilaahay qur'aanka wuxuu yihi walahuna rubucu mima taraktum dumarku rubuc bay maalka kuleeyihiin hadday ninku hal xaasa qabo ama uu laba xaasa qabo ama uu saddex xaasa qabo ama uu afar xaasa qabo ma mid kastiba rubuc bay qaadan mise hal rubuca bay wada qaadan maxaa laga yeelaya aimadu waxay yidhaahdeen hal rubuca bay wada qaadanayaan gabadh qura hadday tahay rubuc bay qaadan laba dumar hadday yihiinna hal rubuc unbay wada qaadan oo loo qaybin saddex dumar hadday yihiinna hal rubuca unbaa loo qaybin afar dumara hadday yihiinna hal rubuca unbaa loo qaybin dee ninku hadduu xor yahay afar dumara kama badsan karo hadduu addoon yahayna laba dumara kama badsan karo oo waa xorta nuskeegii un weeye kolka afar dumara rubuc quday wada qaadanayaan oo talow maxaa loo odhan waayay mid kastiba rubuc madax bannaan bay qaadan waxaa la yidhi maalkaba iyagaa dhamaynaya dumarkao kudhaa dhamaynaya oo caruurtii waxba uma soo hadhayaan walaalihii iyo aabbihii iyo dadkii kale waxba uma soo hadhayaan ba la yidhi hadii de iyagu ay rub mid kastaba rubc la siiyo maalan meyd baa dhintay afar dumara ayuu qabay walaalkiina wuu ka dhintay waa afar dumara iyo walaalkii walaalku waa casaba sow maaha cayniga hor qor afarta dumarka ah rubuc baa laga dhigaya haddii mid kaste aynu min rubuc siino ma afar guryana wuu ka tegey haddii gabadh kasta min rubuc la siiyo gabadh kastiba guri bay qaadatay maxaa soo hadhay walaalkii maxaa u soo hadhay shilin soo hadhin dumarka hadday mid yihiin iyo hadday afar yihiinba iyo hadday ka yar yihiinba maxaa loo qaybinayaabaa la yidhi hal rubuca unbaa loo qaybinaya markaa markuu afar dumara iyo walaal ka tago ee afar maarka laga dhigo hal rubuca hal qura ayaa loo qaybinayaa ayo afartiibaa hal loo qaybinaya uma qaybsamayo afartii afarta wuxuu ka jabay afar qof saw ma aha afar baa loogu dhufanayaa ayo afar baa loogu dhufanayaa sadde afartii afar afar ku dhufo afar afar ku dhufo lix iyo tobankaasay ku ansaxaysaayo lix iyo toban imisaa rubucu ah afar baa rubucu ah afar midh baa la siinayaa dumarkii xabadka mid kastiba mid bay qaadanaysaa markaa waa si sawaa ah ma la suurayn karaabaa la yidhi afar dumara wax ka badan oo wax wada dhaxlaya nacam waa la suurayn karaa nini haddii uu afar dumar qabo afartii dumar ahayduu qabay ayuu midkood furay dalaaq baaina welibana baainay noqotay intuu furay ayay baaina noqotay uma sheegin mid kalunbu iska soo guursaday mid shanaad markay ciddadii ka baxday unbu mid shanaad soo guursaday kolkaa tii wuu dhintay markuu tii shanaad guursaday ayuu dhintay afartii inuu afar tan horta waa la garanaya uu hadda soo guursado tani ma furna afartii hore inuu mid furay waa la og yahay laakiin ti oo dadkao dhan baa garanaya iyo macal dumarkaa og laakiin tuu furay lama garanayo tuu furay tu alla tu ay tahay cid garata oo sheegta lama hayo maxaa la yeelayaa horta dhaxalkaa rubuc baa loo qaybini rubuca rubuca afar baa loo qaybin afar isla eg rubucii afar isla eg marka loo qaybiyo ayaa ta la garanaya iyada inaan la furin ee u dambeysay ayaa isyada si fiican horta rubuceegii nus intii ay lahayd xabadii rubuc ahayd ba afar isla-eg inta laga dhigo ayaa iyada jab la siini maxaa soo hadhay saddexda jab ee soo hadhay baa afar loo qaybiniyoo si sawaa ah loogu qaybini miyeynan eg kolka eg hadda shanta si sawaa ah loogu qaybin maayo shanta si sawaa ah loogu qaybin maayo ta la hubo inuu inaan la furin taasi horta rubuceega afar unbaa meesha saddex kalunbaa wax la qaybsan lahay horta qaybteedii ha hesho qaybteedii markay heshay saddexdii soo haray ee qaybsan lahaabaan la garanaynin kolka wax sulux la yidhaah iyo tasaawi la yidhaah bay samaynayaano lama garanayo tii uu furay e dee maxaa la samaynaya dee waxaa la odhanaya un hala qaybsado hala yaabina waxyaabo badan baa iska jira oo hays odhanina ma suurtagal baa hays odhanina anigani waxyaabo badan oon utaagnaa nin aanan jeclayn hadda inaan ka waramo ayaa jira oon anigu wax badan garanayaa jira oo waxa weeyaan de marka laga yaabo lagu qabsado culimadu xataa u tegeen oo la yihi sheekh waa sidee dee shan dumara diinteenu ma banaynine waa waa maxay dee arrinkaagu markaasuu odhan jiray ha mid baan furay taasaan furay cidna uma sheeg cidna uma sheegin cidna uma sheegin waana furay ciddadiina way ka baxdayoo sanad ka hor haddaan furay maxaa lay haystaa sanad ka hor baan furaye maxaa lay haystaa cidnaba uma sheeg laa iyada walaa cid kale ha markay culimadu qabsadeen baa la yidhi la yidhi dee waa sidee shantu ayuu de mid baan furaye furiinku markhaati miyuu ubaahan yahay ninku hadduu wax furo dee so ma furmayso hun ya way furmaysaa gabadha haddii la furo kolkaa tanan guursaday tu shanaad maahe aniga agtayda waa tu afraad ragga qaarkoodna xeelad bayba isku dayeen khatara oo dee dembi iyo mushkilad u ah inay isku dayaan shan dumar inuu ninku qabo uu xeelad ku qabo tanuu odhanayaa tanuu furayaa iyadoo ciddada ku jirta ayuu tan soo guursanayaa ciddadii markay wax yaray uga dhiman tahay ayuu tu kale furayaayo tiibuu soo ceshanayaa taa kale markay ciddadii wax yar uga dhiman tahay ayuu tu kale furaya taasuu soo ceshanayaa taa kale ciddadii markay wax yar uga dhiman tahay ayuu dumarku ma oga iyagu ma oga meesha xaqiiqada jirta iyo sida jirta arrimaha noocaas oo kale eh, dee arrimo fiican ma aha ilan waxaa loogu talagalay nikaaxu waa si ma aha mutco iyo raaca ma aha waa si abadiya baa loogu talagalay abadiya ayaa loogu talagalay oo qofku qof kastaaba kalsoonidiisii u haysto uu maxaanku idhaahdaa dee reernimadiisii u haysto ayaa loogu talagalay ilaahayna wuxuu ina faray ama si a eh, si dee cad oo eh, fudud qofka usii daaya ama si caadiya u qaba laakiin si mucalaqa ah ama aan la geranayo shakiya ama talow xaajigii eh, maxaa helay ah waa arin aad iyo aad u adag weeye wa huwa rubuci likulli zawjatin gabadh kaste ayuu usugnaaday likulli zawjatin gabadh kastaoo xaasa ayuu usugnaaday ow aara ama wax ka badan buu u sugnaaday maca cadamil owlaadi caruurta la'aantood macooga ayuu u sugnaaday lab iyo dhadig iyo owlaadulowlaadkay dooni ha noqdaane fii maa qudira fa bisababi maa kii sababtiisuu ugu sugnaaday qudira la qadaray oo lagu cadeeyey qur'aanka fiidaa bimacnaa ba baa laga dhigaa sababiye ah fii maa qudira fa bisababi maa kii sababtiisa qudira lagu qadaray qur'aanka ayaa laynoogu qadaray walahuna rubucu mimaa in lam yakun lakum waladun rubuc bay ku leeyihiin waxa aad ka tagteen hadii ayna owlaad ninku hadduuna wax welada ama waladulwelad uu ka tegey haddii ayna jirin sidaa ayuu rabbi sheegay subxaanahu wa tacaala haddaba rubuca labadaa qoqolo oo qura ayaa wax ku dhaxasha huwa rubuci likulli zawjatin gabadh kaste ayu u sugnaaday ow amase agara wax ka badan buu usugnaaday gabadha oo afara ama laba ah maca cadamilowlaadi caruurta la-aantood macooga ayuu u sugnaaday fii ma bisababi ma kii sababtiibuu ugu sugnaaday qudira la qadaray oo qur'aanka lagu qadaray ma la caddayn karaa ninku afar dumara wax ka badan isagoo dhaxla yeelanayaan ragga qaarkood baa yidhi nin sideed dumara qabaa hadduu soo islaamo sideedda dumarhiiba ay la soo islaamaan isagoo weli aan kala dooran ilayn ikhtiyaar baa la siinayo afar buu la hadhayeye ayuu dhintay dee sideedoodii dhaxalka ha la wada siiyuun baa la yidhi sideedoodiiba umunkii ha loo qaybiyo hadduu toban la soo islaamana waa sow nebi maxamed waktigiisii ma jireen rag baa sideed la soo islaamayey kolkaa haddii iyaguna ay la soo islaamaan hadday qaarna islaamaan qaarna ay hadhaan kuwan islaamay unbuu qaadanaya ma ogtahay wa dikru awlaadilbaniin inamada caruurtooda xusidooda yuctamadu waa la ictimaadayaa oo waa la cuskanayaa xayu ictamadnaa meel kastoon cuskannay alqowla qowl aan cuskanay fii dikri weladi ilmaha sheegidiisa aynu ku qowlay meel kastoo weladku la yihi zawjka nus buu ka manciyayaa ama gabadhaba la yihi rubuc buu ka manciyayaa weladulweladkana waa la odhanayaa uun weladulweladkiina waa saasoo kalun ama ha la yidhaahdo ijmaac baa loo deliishaday weladulweladka ama ha la yidhaahdo aayaddan weladka sheegtay uunbaa sheegtay ama sidii la dooni ha la yidhaah wadikru wlaadilbaniina waa beniintii meydka sheekhu maasha allah tacbiirka aad buu u hagaajiyey wadikru awlaadilowlaad hadduu odhan lahaa meydku inantuu dhalay cidday sii dhashaa soo geli lahaa inanta caruurteedu meesha ma soo gelayaane beniin unbaa loo baahay ibniga caruurtiisunbaa soo gelaya oo xijaabadee wadikru awlaadilbeniin awlaadilbanaat baa inaga baxay wadikru awlaadilbeniin wiilasha inamadoo aan ciyaalkooga wiilasha caruurta ay dhalaan lab iyo dhadigkay dooni ha noqdaan oo ibniguna ibnulibniguna waa bimansilati ibni Eh, bintibni una bimanzilati binti oo kalun wadikru wlaadi اbaniin baniin oo inamada ah awlaadooda sheegidooda yuctamadu waa la cuskan xaysu ictamadnaa meel kastoon cuskanno alqowla qowl an cuskanno fii dikri waladi lagu qowlayo weladka sheegidiisa meel kastoo welad lagu sheegayo iyagana hala cuskado waxaa la yidhi laakiin dhinac kaste ibnulibnigu waa ibni oo kales umaynaan odhan dhinac kaste kala mid ma aha ibnigu ma dhaco laakiin mararka qaar baa la arkay ibnulibnigii oo dhacaya mararka qaar baa la arkay ibnulibnigu awowgii una waxba ka qaadanaynin cid xijaabtayna ma jirto wuu ka dhamaaday maalan mayd baa dhintay wuxuu ka tegey maydkani aabbihii iyo hooyadii waxaa kaluu ka tegey laba hablood oo weladu sulbiyu isagu dhalay waxaa kaluu ka tegey inan uu inankiisu dhalay uu awow u yahay eeg ibnulibnigaasi isaw casaba maaha inaga dhig bintaa sulbin maxay noqdeen bintaa sulbin bintaa sulbin labadaa hablood maxay noqdeen uluaan bay noqdeen aabbihiiyo hooyaduna maxay noqdeen sudus ibnulibniguna muxuu noqday casabo haddaba eg uluaan iyo sudus baa loo baahan yahay halkay ka wada baxaan dee lix lix isleegunbaa maalka laga dhigi wax kale laga dhigi maayo maalkaa maxaa laga dhigaya lix isla-eg ibnulibnigiion waxba qaadanayn baynu arkaynaaya bal hadda marka lix isla laga dhigo lix isle eg marka maalka laga dhigo mayla socotiin culimu lix isle eg marka laga dhigo bintaasulbin labadii bintoodee mawdku dhalay maxay qaadanayaan ulusaanoo imisa afar aabbuhu muxuu qaadanayaa sudusoo xabada hooyadu maxay qaadanaysaa sudusoo xabada ibnulibnigii maxaa usoo soo hadhay dee waxba isaga iska waxaa la iska murugo waad aragtaa wa dikru awlaadilbaniina inamada awlaaddooda dikrigooga iyo sheegidooda yuctamadu waa la ictimaadi xayu ictamadnaa meel kastoon ictimaadno alqowla qowl aan ictimaadno fii dikrilweladi aynu ku qowlayno ilmaha sheegiisa meel kastoo ilmaha la sheegay weladulweladkana ha la sheego buu kuleeyahay umunkii baynu culima haddaba gelaynaa umunkii saburad waynu u yar baahnayn baan umalaynaya waayo marka masaa'ilka la sheegayo inaynu qorno inaynu yaro qorno aad bay inoogu fiican tahay saburad haddii xamsiya hadday noo keenaan ma xumo ama ay jirto wa waxaa jira haddaba culimo bal eega hadda aynu eegno baabu man lahu humun cidda humunka qaadanaysa ayaynu halkan ku arkaynaa humun meel sideedaad waaba zawjooyinkaoo qura ayaa humun qaata cid kaloo humun qaadataa ma jiro zawjadu humun ha qaadata unbaa la odhan waa hadduu meydku ilme ka tegey meydku hadduu ilme ka tego ninku ninka dhintay hadduu caruur ka tago ay iyadu u dhashay ama cid kalaba u dhashay xaaska iyo xaasaska uu ka tagaaba meel sideedaad bay maalka kuleeyihiin wathumunu humunkii lizawjati gabadha xaaska ah ayuu usugnaaday waa xaas qura hadduu qabo wa zawjaati xaasaska badan ayuu usugnaaday waa xaasas badan oo ilaa afara hadduu qabo waxaa la odhanayaa un qaata humun qaata maca albaniina inamada macooguu usugnaaday waa beniinka meydku uu ka tegey laakiin waladuzunihu kuma jiro waa baniin iyadu ay u dhashay ama gabadh kale ay u dhashay ow macalbanaati ama banaadka macoogu u sugnaaday beniin iyo banaat waa isku mid beniin iyo banaat jamac buu sheegay beniin iyo banaatba jamac buu ka dhigaye mufradka iyo musanuhu talow iyagu mayna zawjada geynayn umun may way geynayaan ow maca awlaadilbeniin beniinka oo inamadaa awlaadooda macoogu u sugnaaday faclam sidaa ogow jamac buu intaba sheegay awlaadulbaniin jamc buu ka dhigay banaad jamc buu ka dhigay baniin jamcuna shardi ma ahayn halkanuu kaga hadlay inuuna jamcu shardi ahayn walaa tadunna ha u malaynin aljamca jamcintaa aan jamciyeen baniin iyo banaad iyo awlaadulbaniin aan ku idhi jamacaa ha u malayn shardan shardi inuu yahay ee ibni qura haddii meydku uu ka tago ama binto qura haddii uu ka tago ama ibnulibni haddii uu ka tago ama bintulibni haddii uu ka tago zawjadu umunuun bay tegeysaa walaa tadunna ha u malayn aljamca jamaca ha u malayn shardan shardi ha u malayn ee fafham sidaa faham buu ku yidhi umunkii maxaynu ka dhignay culima haddaba umunkii waa dumarka la qabo ayaa iskale ilaahay baa qur'aanka ugu tilmaamay subxaanahu wa tacaala suuratu nisa aayadda labiyo tobnaad fain kaana lakum waladun buu ilaahay yidhi haddii caruuri ay idiin ahaatay ragow falahunna dumarkiina waxaa u sugnaaday athumunu meel sideedaad ayaa u sugnaaday xijaab baa ku dhacay xijaabunuqsi la yidhah xujbunuqsi nuqsaan baa ku dhacay thumun bay dumarkii tegayaanoo thumun bay ku dhaxlayaan wax thumun ha ku dhaxlaan oo meel sideedaad dhexalkoogu ha noqdo ayaa la odhan wax kale oo la ogol yahay inay ku dhaxlaanna ma jirto thumunkaa ha ku dhaxlaan fain kaana lakum waladun falahunna humunu umunkaasay tegeen dumarkii haddaba gabadh qura hadduu ninku ka dhinto umun bay tegeysaa maalan gabadh buu ka nin baa dhintay wuxuu ka tegey xaaskiisii buu ka tegey gabadh xaaski xaas u ah ayuu ka tegey wuxuu ka tegey inan iyo inanuu dhalay waxaa kaluu ka tegey walaalkiina wuu ka tegey aabbihiina wuu ka tegey bal dhexalsii bal dhexalsii maay maxaynu nidhi mayd baa tego xaas buu ka dhintay wiil iyo gabadhna wuu ka dhintay aabbihiiyo walaalkiina wuu ka tegey waxaad tidhaahdaa zawjadaasi waa thumun ibnigana cayn ku hor qoro waa casabe eh bintadana cayn ku hor qoro waa casabe eh abkana sudus ku hor akhana xa ku hor waa maxjuube maxjuub akhi maxaa lagu hor maxjuub akhi maxjuub buu noqday isagu shilin meesha kuma leh waad haysaa haddaba maalkaa maxaynu uqaybinaa meesha thumunna waan ku haynaa sudusna waynu ku haynaa thumun iyo sudus tawaafuqun binus baa ka dhaxeeya saddex sideed ku dhufo ama afar lix ku dhufo afar iyo labaatankaa maxaa thumun u ah sawjadii saddexa la siiyo maxaa sudus u ah afar aabbihiina sidus ha la siiyo maxaa soo hadhay toddobaynu ka saarnay afar iyo labaatan toddoba ka saar maxaa soo hadhay todo toddobaynu saarnay afar iyo labaatankii un toddoba aynu ka saarno toddobiyo toban waxaad u qaybisaa saddex madax toddobiyo toban saddex u qaybi kasri baa imanaya saddexdii waxaad ku dhufataa afar iyo labaatankii saddex afar iyo labaatan ku dhufo toddobaatan iyo laba ayay ku ansaxaysaa sawjadii saddex bay lahayde saddex saddex ugu dhufo toddobaatan iyo laba umunkeygu waa sagaal saddex saddex lagu dhuftay sagaal aabbuhu afar buu lahaaye saddex ugu dhufo labiyo toddobaatanka suduskoogu waa labiyo toban aabbaha labiyo toban c qoladani toddobiyo toban bay lahaayeen toddobiyo toban saddex ugu dhufo toddobiyo toban saddex ugu dhufo koob iyo konton miya koob iyo konton s ma aha koob iyo kontonkaa saddex bal uqaybi koob iyo kontonkaa saddex uqaybi koob iyo konton saddex marka loo qaybiyo waa toddobiyo toban sow maaha zawjadu eh, bintadu waxay yeelanaysaa bintadu bintadu waxay yeelanaysaa sida inoo muuqata toddobiyo toban ibniguna wuxuu yeelanayaa eh, toddobiyo toban laba lagu dhuftay afar iyo soddonka soo hadhu ibniguna yeelanayaa masaladii halkaasa ku dhacday haddaba hadday xaasasku fara badan yihiin afar xaas uu ka tago ninku ama laba xaas uu ka tago ama saddex xaas uu ka tago sumunka ha loo qaybiyo unbaa la odhanaya sumunka unbaa loo qaybin meel kale ma jirto meel kaloo la aadayaa ma jirto culibo waa sumun ha loo qaybiyo waxaa la yidhaha hadduu nin baa xanuunsaday maralkii uu xanuunkii uu ku xanuunsanayey isagoo sakaraad sakaraada ayuu xaaskiisii furay xaaskiisii markuu furay iyadoo ilayn uur bay lahayd iyadoo ciddadii ka bixin ayay ilma dhashay wuu dhintayba markuu dhintay gabadhaasi gabadhaasi isagoo iyadoo weli ciddadii ku jirtu dhintay laakiin ilmihii dabadii bay dhashay ma waxay ku dhaxli rubuc oo ilmaha uurka ku jira waxaa laga soo qaadaya ilmo rubucii u diidaya oo geynaya umunka mise ilmaha uurka ku jira waxaa laga soo qaadaya maxay ilmaha uurka ku jira ilmo aan jirin baa laga soo qaadayaayo rubuc bay ku dhali mise ilmo jira laga soo qaadi umun bay ku dhali ilmo jiraa laga soo qaadayaayo waxay ku dhalaysaa umun ilmaha uurka ku jira wiil iyo gabadh iyo khunto kudooni ha noqde e umunka un baa la geynaya masale waxaa jirta la sheego oo laysku xidho la yidhaahda warnio nin baa dhintay xaaskiisii umun bay qaadatay nin baa dhintoo saddex buu ka tegey xaaskiisii egxaaskiisiibaa meesha jooga walaalkiina meesha wuu joogaa walaalkii waa ninkan walaalkiibaa jooga xaaskiisii iyo walaalkii iyo cid kaloon la magacaabin cid kaloon la magacaabinna way jirtaa waxaa haddaba la yaabkani waxa weeye gabadhii umun bay qaadatay sawjadii markay umun qaadatay unbay sawjadii walaalkeedna intii soo hadhuunbuu qaatay meydka walaalkiina iska tag unbaa la yidhi waa la diray bal ka warrama baa la yidhi su-aasha loo keenayaa sidee loo sawiri karaa waa maxay meyd baa dhintay xaaskiisi iyo dad buu ka tegey xaaskii umun bay qaadatay mar alle markay umun qaadatunbay walaalkeedu yeedhay ar kaale kaale walaal odaygiibaa iga dhintay unbay tihi kaale walaal odaygiibaa iga dhintaye adna inta soo hadhay wada qaado intii soo hadhayna xaaskiisan uu qabo ee walaalkeed ayaa wada qaatay isaga walaalkiina bilaash baa la diray sidee lagu suurayn karaa mise ma jirto ya waxa lagu suureyn karaa eeg waxa lagu suurayn karaa bal hadda eeg ninkan cali baa la yidhaahdaa laba dumara buu qabaa bal hadda inoo kala qora waxaa laga yaaba qoraa ima qortid in inay kugu adkaate ninkan cali baa la yidhahda laba dumar uu qabaa labada dumar uu qabo faadimo iyo caaisha la kala yidhaahdaa faaduma islaanta weyn ee ubadka waaweyn dhashay ah faadumo waa islaam weyn oo ubad waaweyn bay u dhashay caashana isagoo aakhirulcumriyuu guursaday caashana aakhirulcumri buu ku guursado waa inan yar caashi waa inan yar saw maaha faadumana ubad waaweyn bay u dhashay eeg hadda ninkani laba dumaruu qabaabaynu nidhi labada dumarkaa maxaa la kala yidhaahdaa horta ninka magaciisa maxaa la yidhahdaa bal aynu ninka magacawne ya ninka cali baa la yidhaahdaa laba dumaruu qabaa labada dumari waa ayo faadumo iyo caaishaa la kala yidhahdaa yaa weyn labadan dumarka ah faadumadaa weyn ayaa axmed u dhashay nin axmed la yidhaha u dhashay axmed oo faaduma ay dhashay waa bahdii weyneyde axmed kaana qor ilaahay cilmiyadiisa axmed ma garanaysaa yaa dhalay axmed hooyadii waayo faadumo sow maaha axmed baa aabbihiigan cali ah sodohdiisii caaishadii yarayd dhashay caaisha sow gabadhiisii dambe maa ina yarayd axmed oo wiilkii odaygu deso axmed lama garanayo inanku cali sow lama garanayo cali yuu dhalay cali hooyadiina waa faadumo sow maaha axmedkaa inanka ah ayaa aabbihii sodohdii guursaday aabbihii sodohdeed buu guursaday caaisho hooyadeed buu guursaday calaashi waa gabadhii yarayd dee wuu guursan karaa sharciga wax ka horjaagan ma jiro aabbahaasoo dohdii waad guursan kartaa hadii qof yaroo la guursan kara ay tahay hadda eeg aabbahaasoo dohdii dhinac adiga ayeybay kaaga tahay oo hooyadaa tii dhashay haday tahay dee waa waa ayeydayo ma guursan kartid laakiin waa aabbaha xaaskaluu qabo hooyadeed oo aabbahaa sodoh u ah adiga hooyadaa maaha hadda hooyadii dhashay ilan laba laba sodohood buu aabbaha leeyahi sodohdii hooyadaa dhashay maahe sodohdii kale ayuu inankaagii guursaday sodohdii kale markuu guursaday inankaagii baa sodohdii kale guursaday kolkaa adigana islaantani sodoh bay kuu tahay inankaagana maxay u tahay arrinkaaga xaas bay u tahay dhinacna ayuda dhinac xaas a markuu guursadaa ka hadlaya inankaaga xaas bay u tahay inankaaga soo xaasu ma aha inankaaga xaas inankaagii ayay inan u dhashay inan bay u dhashay inankaagii inan bay u dhashay inankaa maxaynu dhaha yuusuf inay yuusuf la yidhaah ayay u dhashay haddaba yuusuf iyo caashi maxay isku yihiin waa xaaskaagii ilayne axmed xaaskiisii cali cali cali xaaskiisii cali faadumo iyo caasho sow ma qabin cali yuu qabay faadumo iyo caasha faadumo yay dhashay axmed bay dhashay axmed yuu guursaday caasho hooyade inan bay u dhashay ayaa la yidhaha yuusuf yuusuf iyo caashi maxay isku yihiin miyayna walaal ahayn haddaba inankii axmed baa dhintay axmed markuu dhintay buu odaygii ma garanaysaa cali odaygii cali baa ka daba dhintay cali markuu dhinto caashi maxay qaadan waxaase maxay qaadan umun bay qaad oo yaa umunka geeyey dee inankeygaa geeyey inanka ay hooyadeed hooyadeed ay walaalaha yihiin baa geeyey ibnulibni buu ilayn maydkii u yahaye waa inanka inankiisiiye axmedna muxuu qaadan eh, eh, eh, yuusufna muxuu qaadan markaa yuusuf ilan axmed ma noola isagu waa walaalkeed caasho walaalkeedna de intii baaqigiibuu qaadanaya waa ibnulibniye maydka walaalkiisiina iska tag baa la odhanaya waa caasho iyo walaalkeed ayaa wax isku shushubtay markaa waynu aragnaayo oo waa masale laysku xidho weeyi oo la yidhaahdo bal waxaad garataa xaaska thumun wax ku dhaxasha ee intii soo hadhayna walaalkeed siisa ee maydka walaalkiina bilaash la diro bal kaa gara baa la yidhaahdaa waa inankaaga oo sodohdaada guursada oo sodohdaa ay ilmo u dhasho oo xaaskaaga iyo dee ilmahaa sodohdaa dhashe inankaagu dhalay walaala ay noqdaan waa walaalo xaaskaagi iyo inankii inankaagu dhalay ayaa walaala ah waa waa waadix soo maaha ya faaduma waxa weeye dee dhaxalkeeda way la qaybsan kartaa haddii umunjiro hadday horteed dhimatay waa halkeega haddii ayna horteed dhiman umunku bay la qaybsanaysaa laakiin umunun bay qaateen waxaa kaloo la yidhaahdaa nin afar dumara qaba afar dumara ayuu qabaa afarta dumaruu qabo midi waxay qaadanaysaa ayay u baahan tahay dhaxalkeegii iyo meherkeegiiba midna waxay u baahan mid ma qaadanayso dhaxalna kuguma le meherna kuguma le xaasun bay kuu tahay midina midina dhaxal quray kugu leedahay midina meher quray kugu leedahay waa afar afar dumara weeyaanoo afartan dumarku qofku qabo afar dumaruu qabaa afartan dumaruu qabo midi dhaxal iyo meherba way u baahan tahay midi dhaal midina dhaxal iyo mehertoona uma baahna midina dhaxal qura ayay u baahan tahay midina meher qura ayay u baahan tahay ay kugu leedahay xaq ahaan bal ha laga shaqeeyo ayaa la yidhi su ta dhaxalka iyo meherkaba kugu lihi waa gabadh xor ah ood isku diin tihiin oo adoo xora ah iyo iyadoo xoraad isguursateeno xornimaad isku guursateeno dhaxalkiina way kugu leedahay meherkiina way kugu leedahay diintiina waad ka midowdeen ta labadaa midnaba aan kugu lahayn ta la odhanayo dhaxalna kuguma leh meherna kuguma leh ta la odhanayo ee midnaba aan kugu lahayn waxa weeyaan gabadh addoona uu guursaday shuruudihii addoonta lagu guursan jiray inuu canadkii zine inuu ka baqo wax xor uu ku guursadoo meheruana uu waayo gabadh addoona uu guursaday gabadhii addoontahayd uu guursaday kuwa xorta ah horteed buu ka guursaday meher la-aanna wuu ku guursaday gabadhaa meher la-aan markuu ku guursado dee waa sax meher kuma leh marka la eego dhexalkiisana dee waaba addoon oo addoontu waxna ma dhexli jirin iyadana lama dhexlaynin meherna male dhaxarna male ta meherka qurale een dhaxalka lahayna waa gabadh ahlu kitaabiyada uu guursado gabadh ahlu kitaaba ayuu guursaday meherk dee meher wuu meherinayo meher wuxuu ku meheriye xaq bay u yeelan laakiin dhaxli mayso isku diinba ma aha dhaxal ma jiro oo isku diinba ma aha ta dhaxalka uun le een meherka lahayn ta dhaxalka uun leh een meherka lahaynna waa gabadh sayidkeegu uu u guuriyey intuuna xoraynin xor bay noqotay meher la-aan buu ku guursaday laakiin markuu markuu dhimanayay xor bay ahayd dee way dhaxlaysaa ilan waa xor eh meher la-aanna waa ku guursaday wasumunu humunkii lizawjati gabadha xaaskaa ayuu u sugnaaday wa zawjaati xaasaska faraha badanna wuu u sugnaaday macalbaniina inamada macooguu u sugnaaday ow macalbanaati hablaha macooga ayuu u sugnaaday ow maca owlaadilbaniina inamada owlaadooda macooguu u sugnaaday ee sidaa ogow oo walaa tadunnaha malayn aljamca jamca ha u malayn shardan shardi inuu yahay ee fafhamniyow sidaa fahan in sha allahu tacala cashirkeeni halkaa hainoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam